بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد وللخفض ثلاث علامات waxaynu cashirkeenna ka bilaabi doonnaa biidni illaahi tacaalaa khafdaha iyo calaamooyinka uu leeyahay ayaynu ka bilaabaynaa inta aanan halkaa ka bilaabin walilkhafdi halaahu calaamaatin insha allah su ayaynu ka bilaabi ardayga iigu dhow ayaan kicinayaa nacam nasbuhu imise calaamo ayuu leeyahay shan taabal noo tiri nasbuhu uu leeyahay waa alfatxa waalalifu waalyaa wa xadfu nun afar baan kaa hayaa alfatxatu wlalifu wlkasratu wlyaau wa xadfu nuun maa sha allah kasrood ka tagtay baad ku dartay fatxadu imise meelood bay degtaa lix boos haye alifku imisuu degaa yadu imisay degtaa xadfu nuun imisuu degaa kasradu maxay degtaa waa si wanaagsan si fiican buu ardaygaasi uga jawaabay waxaad bal isku daydaa inaad noo tiriso lixda boosee fadxada ismi mufrad munsarif waa kow ismi mufrad hayru munsarif waa laba jamcu tagsiir munsarif waa saddex jamcu tagsiir hayru munsarif waa afar ficil mudaaric saxiixu laakhir waa shan ficil mudaaric muctalu laakhir waa lix lixdaa ayay fadxadu degaysaa bal hal tusaale nasiib ismi mufrad oo munsarifa oo jumla mufiide ku jiro fadxa ay degtay bal noo tusaale waa ra'aytu zaydan waa zaydka miyaa waa si wanaagsan ardaygaa tusaale ka ee waxaan weydiinayaa ya'du laba meelood bay degtaa buu yidhi labada ya'dana noogu dar waa musanaha iyo jamac mudakar asaalim iska fadhiisa shukran ibnu malik alandalusi weyn gruubkaa yaa hogaamiye u ahaa waxaan u malaynaya malaa dhinacan midigtayda wey mise waa khaldane waa dhinacan ma dhinacana waayahay istaag hadda guruubkaa waxaa u hadli doona ninka ardayga ah baan wixii su-aalaah aan maanta u weydiini istaag haday la mushaarakaynayaan ibnu malik alandalusi oo qura ayaa la mushaarakaynaya maanta insha allah ardaygaa su aan weydiinayaa waxa weeye asmaa'ulkhamsaha bal hal tusaale naga si oo asmaa'ulkhamsaha waa abaaka saw maaha jumla mufiida markaad ku dartana raaytu abaaka calaamatu rafcihiisu waa maxay asmaalkamsaha wowba hee lagu rafciya maxaana lagu nasbiyaa alif baa lagu nasbiyaa haddaba aabbihii baan doonaya oo marfuuca oo jumlo mufiidaa ah ku jira iyo isagoo mansuub ah oo jumlo mufiidaa ah ku jira labadaa noo tusaale jaaa abuuka waa kow yo ra'aytu abaaka aabbahaasi ficilka marka loo eego muxuu kala samaynayaa labada jeer mar ficilka isagaa samaynayo faacil buu meesha ugu jiraa waa marka marfuuca laga dhigayo sow ma marna isagaa lagu samaynayaoo mafcuul buu ugu jiraa waa ra'aytu abaaka markaan odhanayno haye almusanna maxaa lagu rafciyaa musannaha alif baa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa yana waa lagu nasbiya eeg musanihii alif baa lagu rafcin yana lagu nasbin laba tusaale oo jumla mufiide ku jira noo keen musane marfuuca iyo musane majruura e mansuuba baan doonayaa haadaani rajulaani waa rajulaanida saw maaha calaamatu rafcihi me alifta uu nuunku ka sii dambeeyo waayahay haye isagoo mansuubaan rabaa ra'aytu rajulaani miyaa ra'aytu rajulayni waa mansuub hadda caawa calaamatu nasbihi waa ya-da uu ka dambeeyo sow maaha maasha allah ardaygaasi aad iyo aad buu umahadsan yahay waad aragtiin yala joog sheekh waxaad soo macnaysaa cashirkeennii waa weli nasbi hamsu calaamaatin welinasbi khamsu calaamaatin وللنصب نصبها يوسفنا خمس علامات علامين شنع الفتحة فتحة يوسفنا والألف هي ألف والكسر هي كسر والياء هي iyo waa xadfu nuun nuun nuunta goynteeda fa ama alfatxatu fadxadii miya fatakuunu way ahaan fadxadu للنصب للنصب النصبها أيوه ها في ثلاثة مواضع بيلو يستحب يوقعها في الاسم في الاسم المفرد اسم في لكرية لبا يوقعها وجميع تكسير جميع الدوري بيوقعها والفعل فعل كي بيوقعها فعل كي المضارع مضارعها إذا قوت بيوقعها دخل وقرأ عليه فعل كان مضارع كل كيسم ناصب من الفرق ناصب naasibun mid nasbiya walam yaltasib aanusan la xidhiidhin biaakhirihi dabayaaqadiisa shayun shayna aanu la xidhiidhin biaakhirihi biaakhirihi aakhirkiisa shayun una la xidhiidhin shaygaa la diidayaa waa maxay shaygaas waxa shay yunqilu ciqaabo haye yujibu binaa'a maxaa binaha waajibiya binaha waxaa waajibiya labada moonood maxaa icraabka naqliya icraabka naqliya inay buu iyo nuun ama ya iyo nuun ama alif iyo nuun inay aakhirku iska raacaan jazaaka allahu khayran aad baad u mahadsan tahay shalay markaad casharka soo marsanayseen arday maqnaamo jiray oo idinkula soo hadlay oo ku yidhi maanta hawl yar baan leeyahay maalintii ka horraysayna weygan hal ardayba fasax kaama qaadan gruubkiinna waad dhannaydeen sheekh ayaanle ayo sheekh ayaanle waa is yar taagaysaa sheekh ayaanle me adiga soma waa si wanaagsan iska fadhiiso sheekh ayaanle waxaynu weydiinaynaa walinasbi hamsu calaamaatin walinasbi wowgaasi waa maxay ma xaraf baa ma ismi baa ma ficil baa haye daliilkii baan kaa rabnaa waa calaamad la'aan xarafkaasi ma mushtarag baa ma mukhtasun bilismi baa ma mukhtasun bilficli baa waa mukhtasun bilismi ma iga hubtaa wowgu inuu mukhtasun bilismi yahay ayaan le warad hubta miyaa waan ayaan le haye yaa jamaacat alandalus kayfa ra'yukum ma ku waafaqsantihiin saaxiibkiin wowgu inuu mukhtasun yahay maad ku waafaqsantihiin waaye gruubkaagii o dhan ku taageeray waxaan u malaynayaa fudud maaha haye ayo kale war culima maxayd la tahay wowgu ma mukhtasun bilismi ba ardayda waan idin dhex si guud wowga laba loo kala qaada hadduu waawulqasam yahay waa sidaa ay gruubkaasi sheegeen waawulqasam laakiin hadduuna waawulqasam ahayn waa mushtarak wowgani waawulqasam maaha hadda wowga weli nasbi ma nasbaan ku dhaartay baan ku macneeya weli nasbi nasbaan ku dhaartay haddaan idhaha wa mukhtasun bilismi waxaad ii odhanaysaa ku macnee dhaaran weli nasbi nasbaan ku dhaartay kol haduuna ahayn dhaar wowgani waa mushtaragoo ismigana wuu galaa sida halkanba uu ugu jiro ficilkana wuu galaa sida ad odhanayso muxamedun yakulu wayashrabu wayashrabu wowgan ku jira wayashrabu waa wow waa mushtarak marka haye sheekh wowgaasi mushtarak buu noqday masaladaa waa laynagu qabsaday maarkisi ya jamaaca haye waa loo tirinayaa jamaacada xabadda un baanu qoraynaa wax kale u qori mayno linasbi laamka ku jira sheekh laamku waa xaraf daliilkii calaamadlaan xarafka saddexdiisii qaybood waa midkee may waxaan doonayaa mukhtasun bilficli mukhtasun bilismi mushtarak baynahuma waa mushtaragii allahu abar waad fahantaan u malayn ya jamaacat alandalus ka warrama culimo laamka linasbi ku jiraa waa mushtarag buu saaxiibkin yidhi waa mukhtasun bilism xuruufuljar oo dhan ayaa mukhtasun bilismi ahayd soo caynkaa ma aha waa mukhtasun bilismi haye ma mucraba mise waa mebni laamkaasi waa mebni maxaad ku garatay laamku inuu mebni yahay xuruuf oo dhan baa mebni ahayd haye annasbi waa maxay ma ismiba ma ficilba ma xarafba annasbi waa ismi ieg isam haynagu odhani ismi haye imise imise daliil baynu u haynaa oo hadda annasbi inay ismi tahay noo caddaynaya saddex daliil baanu haynaa noo sheeg saddexdaa waa asha waa kow waa khafdaha waa laba malaha waa labadaa un sheekh labadaasun jamaacat alandalus ya waa laamka way ku saxeen waa sax isnaad kuma jiro shayga majruurkaa isnaad ma galo waxa weeye laamka oo xaraf jaar ah iyo asha oo ku jirta iyo khafdaha saddexdaa daliil bayno haynaa khamsu calaamaatin ereyga khamsu ka warran waa ismi ismiga maxaa daliilu ah inuu ismi yahay idaafa ku jirta ismigaasi ma daahirba ma damiirba ma mubhamba waa ismi daahira weeyi ismiga daahirka imise u qaybsamayey ismiga daahirkii toddobuu u qaybsamayey maxaa tidisha sideed mise toddoba malaa toddobadaa waa ka fudud toddoba mise sideed mid ku adkayso sideed buu u qaybsamayey maasha allah waad saxan tahay waa midkeeye mufrad munصarifa waa yahay ma mucraba ah mise waa mebni waa mucrab horta mucrabka maxaa la odhan jiray waxa sideeya xagga dambea isbedelaysa oo marna ba noqonaysa marna ta noqonaysa ha xarakadaa isbedelaysa eeg kelmadda xaggeyga dambe isma bedelayso xarakada ayaa isbedelaysa haddaad tidhaa kelmadda xaggeegaa isbedelaysa waa oo marna daal noqonaya marna ta' noqonaya xaggiisii u dambeeyey kolka waa xarakada xarafka u dambeeya waa sax weeye iminka icraabkuu joogaa waa maxay rafco imise calaamay lahayd afar calaamo imise mawdic bay lahayd rafco imise mawdic bay lahayd koob iyo toban okay hadda calaamada gashay waa maxay afartii calaamo damo imise boos bay degaysay toddobadii waa midkee waa ismi mufrada munصarif mise hayru munصarif waa munصarif sheekh iska fadhiiso cashirkeenna ayaynu bilaabanaynaa cashirkeennu wuxuu ku saabsan yahay maanta khafdo iyo jasmo ayaynu israacinaynaa culimo khafdahana waynu qaadan jasmahana waynu qaadan insha allahu tacaala haddaba khafdaha marka khafdaha laga sheekaynayo ama khafdaha laga warbixinayo kuufiyiinta ayaa ereygan khafdaa ah isticmaala oo magaca khafdaa ah waa erey ay isticmaalaan nimanka kuufiyiinta la yidhaah basriyiintu waxay isticmaalaan jer bay isticmaalaan jer kitaabkeennan ajruumiga abaa ah la qiimeeyeyoo mar kastoo hadlaya sida kuufigu ugu dhawaaqa khafduu yidhaahdaa ilaa baabka istinaha mooyaane baabka istinaha markaynu tagno ayuu jar isticmaali doonaa kolka halkaa ah baab oo baabul istifne la yidhaa ayuu basriyiintii raacay qowlkoogi intii kaloo dhanna kuufi buu la socdaa oo waa madhabkii kuufiga kanuu la socdaa hadaba jer iyo khafdo kaa doontaba dheh ama jer ama khafdo dheh icraabkani wuxuu u gooni yahay ayo ma ficilada mise mise asmaada asmaada ayuu u gooni yahay koob iyo tobanka imise asmaa ahaa sideed baa asmaa ahaa sideedii unbaa halkan kolkaa lagaga warbixin doonaa nuqadka aynu ka duuli doonaana wuxuu noqon khafdaha calaamooyinkiisa iyo calaamooyinkaasi meelaha ay degayaan labadaa oo qudha inaad barato calaamadaha khafduhu leeyahay iyo meelaha ay degi doonaan welilkhafdi khafdihii ayuu u sugnaaday alaau calaamaatin saddex calaamo ayaa u sugnaaday alkasratu kasro ayaa u sugnaatay walyaau ya ayaa u sugnaatay waalfatxatu fatxo ayaa u sugnaatay fa ama alkasratu kasradii fatakuunu calaamatan calaamay noqon lilkhafdi khafdaha ayay u noqon fii alaaati mawaadica saddex meelood ayay ugu noqon filismi lmufradi ismiga mufradkaa dhexdiisay ugu noqon ismigii almunsarifi munsarifka ahaa wa jamci tagsiiri iyo jamcu tagsiirkii jamicii almunsarifi munsarifka ahaa wa jamci lmu'anath asaalim iyo jamicii mu'anahka ah ee saalimka ahaa bal hadda ila eg khafduhu inta calaamadoodu leeyahay haddaad kuufi tahay khafdaha lama arki karo ayaad qabtaa kuufigu muxuu qabaa khafdaha e khafdaha ma waa la arkaa buu qabaa mise lama arko ayuu qabaa kuufigu khafdaha lama khafduhu waa qayb icraabka ka tirsan icraabka guudna lama arag lama arko ayuu odhan jiray icraabba lama arko ayuu kuufigu yidhaahdaa kol haddaan icraabka guud la arkaynin qaybihiisiina la arki maayo rafco lama arko oo nasbo lama arko oo khafdo lama arko oo jasmo lama arko laakiin calaamooyinkiisaa la arkaa kuufigaa qaba inaan khafdaha la arkayn basriguna wuxuu leeyahay khafdaha waa la arki karaa oo waan ku tusi karaa khafdo waxaa loo yaqaan waan ku tusayaa buu leeyahay basrigu haddaba khafduhu saddex calaamo ayuu leeyahay haddaad kuufi tahay ilayn khafdo lama arka ee saddex calaamo oo waaweyn ayuu khafduhu leeyahay saddexdaa calaamadood meeshay joogaan khafdaa jooge ogow waxa weeye kasrada waa kow waxa weeyaan ka labaad ya-da waxa weeye ka saddexaadna fadxada saddexdaa ayaa khafdaha calaamad u ah oo halka ay joogaan la odhanayo khafdaa jooga culimo markii aan kitaabkeennan cashirkii koobaad een dhiganaynay mise cashirkii labaad baan idhaa calaamaadka ismiga markaan sheegaynay maxaynu ku soo darnay calaamooyinka ismiga saw khafda kuma jirin khafdaha maxaan isku ogayn waa kasraha qayb ka tirsan iyo fatxaha qayb ka tirsan iyo ya qayb ka tirsan maanta ad arkaysaa khafdaha calaamooyinkiisa marka lagu leeyahay ismiga khafda calaamadu ah khafdihii waa maxay baa lagu odhanayaa warkhafdu waa saddexdan qodob ee calaamay leey waa alkasratu walyaau walfatxatu saddexdaasi meeshay joogaan khaftaa jooga kol hadduu khafta joogana waxaanaa ismiyabay ka dhigan tahay waa ismi saddexdaa meeshaad ku aragto kasrada iyo yada iyo fatxaha kolkaa khafdaha lama arki karee saddexdiisana la arki karayaa oo calaamadii khafdaha noqonaysa haddaba kasradu mutlaq ma aha kasro kaste khafdayaynaan moodin kasruhu saddex meelood oo qura hadduu joogo uunbuu khafdo noqdaa kasruhu maxaanku yidhi hadduu halkee joogo saddex meelood oo qura markuu kasruhu joogo ayuu khafdo noqdaa saddexdaa meelood waa halkee ismi mufradoo munsarifa waa qodobka koobaad ismi ismimufrada oo munsarifa ismi mufradoo munsarifa waa qodobka koobaad qodobka labaad ismi mufradoo ghayru munsarifa cafwan ismi mufradoo munsarifa waa ka koobaad jamcu tagsiir munsarifa waa ka labaad jamac mu'anasu saalimna waa ka saddexaad saddexdaa meelood oo qura ayaa kasruhu uu khafda yahay markaad kasro aragto waxaad kasraha khafda ka dhigi ama ismiguu calaamad u yahay ad odhan saddexdaa meelood markuu ku jiro waa saddexdee waa ismi mufradoo munsarifa kow jamcu tagsiir munsarifa laba jamac mu'anasu saalim saddexdaasoo qura ayuu kasraha ku jiraa khafdo noqonaya ama uu khafdo calaamadu yahay waxaad ogaatiin culimo ardaygii hadda su-aasha aan weydiinayey markuu linasbi ka warramayey linasbi laamka ku jira wuxuu yidhi linasbi laamku muxuuna yidhi laamkaasi waa maxay linasbi ku jiraa buu ina waa xaraf hadduu i odhan lahaa linasbi laamku waa ismi oo khafdaan ku arkay kama jawaabi kareen laakiin haddaan ka jawaabaya wuu igu adkaan lahaa arday waxaan isaan idinku sharxi lahaa hadda laakiin way fududoo cashirkiisii baan gaadhnay cashirka intaana la gaadhin ardaygu wuu kaa adag yahay laakiin haddii la soo maro adaa ka adag waxaad ogaataa linasbi laamku muuna kasro sidanin laamku muxuu sitaa linasbi ku jiraa kasro haddaad moodo kasro oo dhani inay ismi calaamad u tahay waad khaldami kasro oo dhani ismi calaamo uma aha waayo waxaa kale jiraba kasrun iyo kasratun maxaa kale jira kasrun bilaa taa iyo kasratun tasidata ayaa kala jirta kasrun iyo kasratun haddii kasratun la yidhahyo ta'da aad ku darto alqaabulicraab baa loo yaqaanaa inta badan alqaabulicraab baa loo yaqaanaa waa saddexdan meelood markay joogto waa kasruhu markuu khafdan noqonayo waana saddexdan meelood oo qura saddexda meelood waa maxay ismi mufrado munsarifa jamcu taksiir munsarifa jamac mu'anahu saalim saddexdaa unbaa kasrada joogta aad odhanaysaa ismi bay calaamadu tahay haddaan idhaahdo iminka maalan alxamdu lilaahi lilaahi kasradaasi saw ismi calaamadu ma aha oo ismigaa iminka khafda ku jiraan odhanaya ilan waa mufrad munsarif munsarife eh. lilaahi laakiin haddaad tidhaahdo ka waran laamka linasbi ama lilaahiba laamka hore kasradiisa haddaad tidhaahdo ayaa ismi ka dhigaysa ka waran wartaasi bilaata weeyaanoo khafdaba ma aha waayo xaraf bay ku jirtaa kasraduna waxay khafda noqotaa saddexdaa meelood oo qura maalan tusaale kale aan ku siiyo irmi waa maxay macnihiisu irmi irmi irmi waa gan weeyaan ama toogo haddaan ku idhaa irmi waa maxa waa ismi adi tidhaayo dee khafdaa ku jira ka warran irmi xarafka ugu dambeeya muxuu xarakaysan yahay culimo xarafka u dambeeya irmi muxuu xarakaysan yahay kasra sow ma aha haddii kasro oo dhan aad moodaysid inay ismi calaamadu tahay ama ay ereygay ku jirto ismi ka dhigayso waad khaldamaysaa kasro oo dhani ereyganay ku jirtaa ismi noqon maayo oo hadda irmi waa ficil amar ficilba weeyaan maba aha ismiba waaba ficil ereygan irmi ah waayo kasrahan ku jira ayaan ahayn khafdo kasrahan hadda irmi ku jira khafda maaha oo maxaa khafdo ka dhigi waayey waxa ka dhigi waay kasraha khafdii waa saddex meelood oo qura waa saddexdee mufradka munsarifka ah jamcu tagsiirka munsarifka ah jamaca mu'anathu saalim irmi hadda ma mufrad munsarif ah may ma jamcu tagsiir munsarif ah? may ma jamac maana tusaalinbaa may dee markaa khafdaba maaha kasrihiisu waaba ficil ereygani waa lilaahi laamkii ku jiray kasrihii ka muuqday oo kale weeye haddaba haddaan iminka ku idhaa eeg marartu bihi bihi baan idhi bihi hadaasi saw ismi maaha bihi hadu saw ismi maaha bihi ku jirtaa jawaabtu waa nacam hadaasi waa ismi inay ismi tahay daliilka ii sheeg haddaanku idhaa ba'da xarafka jaar ah uunbaad u deliishan laakiin xarakadeeda deliishan maysid bihi hadu sawma hoos dhigna hoos dhiggaa ha deliishanin waayo oo maxaan khafdo u odhan waayey dee hadu mufrad munsarifana maaha jamcu tagsiir munsarifana maaha jamc muanasu saalimna maaha kasradu markay khafdo noqonayso ama ay ismi calaamad u noqonayso waa saddexdaa boos markay ku jirto haddaba kasradii waynu kala qaadnay culimo kasradii labaynu ka dhignay mid khafda iyo midaan khafdo ahayn ta khafdada ah saddex meelood baan ku soo koobnay waxa aan saddexdaa meelood ahaynna kasraha aad ku aragtaa khafdana maaha ismina calaamadu noqon maayo miyaynay iska fududayn culimo kasradaasi halkaas ayaan kaga baxay welilkhafdi khafdihii ayuu u sugnaaday alaau calaamaatin saddex calaamo ayaa khafdaha u sugnaaday alkasratu kasro ayaa u sugnaatay walyaau ya ayaa u sugnaatay ya'dani haddaba culimo iyadana aynu isweydiinno ya kastaa khafda maaha ya kastood aragtaa ereygan uu ku jiraa ismi noqon maayo oo haddaad tidhaahdo yakulu hadda waa ismi oo yadaan ku gartay miyayna khalad ahayn yakulu saw ya uguma horayso waa ismi oo yadaasaan ku gartay miyaan odhan karaa ma odhan karayo culimo waayo yada ismi ereyga ka dhigta ama yada khafdaha la yidhaa waa khafday calaamad u tahay la yidhaa waa saddex meelood markay ku jirto mid ahaan saddex meelood mid ahaan yadu waa inay ku jirto kow asmaaulkhamse waa inay ku jirto can abi hurayra abi hurayra abi hadda abi waa ismiyo laba daliil baynu u haynaa isminimada can abi hurayra markaan idhaa saddex daliil baan u haynaa abiidu inay ismi tahay saddex laba maaha waa saddex daliil canta hore waa xarfuljar abi ya-da dambe ma arkaysaa ilen abiidu waa asmaaulkhamse ya-da ku jirtaa waa khafdo kasradii wakiil ka tahay ilan waa asmaaulkhamse idaafada abka la idaafeeye hurayre loo idaafeeyey abii hadda saddex daliil oo mid qurihii inagu fillaa ayaynu culima ka helaynaa can abi hurayra markaan idhaahdo abi haddaba yadu markay khafdo noqonayso waa inay asmaaulkhamse ku jirto sida abi hurayre oo kale ama musanne waa inay ku jirto sida marartu birajulayni birajulayni rajulaynidaasoo kale babaa ka horraysa sow yadaasi waa khafdo musanne weeyaan iyo inay jamc mudakaru ku jirto ama mulxaqiisa sida rabi alcaalamiin alcaalamiin waa mulxaqii jamca mudakarusaalim saalim sidaa darteed ya nuunka ka horaysa alcaalamiin ya-daasi waa khafdo ya goorma iyaduna khafdo noqota ama khafdo calaamadu noqota ah. oo la odhanayaa ya ereygan iyadaa daliil waa ah inuu ismi yahay ya goorma eeg markay khaftaha calaamad u noqonaysaa waa marka ereyga ay ku jirto daliil u noqonaysa isminimadiisa waa imise jeer markay ya joogto saddex meelood oo qura markay yadu joogto ayay isminimada daliil u noqonaysaa saddexdaasi waa saddexdee waa e, waxa weeye asmaaulkhamsa ka koobaad waa almuhanna ka labaadna waa jamac mudakaru saalimka saddexaadna saddexdaa meelood ya'da joogta khafdo ayay calaamad u tahay waxa ay ku jirtaana ismi uunbuu noqone ficil iyo xaraf noqon maayo yaakulu hadaba saddexdii midna ma yahay yaakulu yaakulu iminka ma yahay asmaaulkhamse ma aha ma yahay musanne ma aha ma yahay jamac mudakaru saalim ma aha dee ya ku jirta haddaba khafdaba ma aha ya baynu laba u kala qaadnay ya khafda calaamadu ah iyo ya-an khafda calaamadu ahayn baynu kala qaadnay waa inaad halkaa fahanto ya-da khafdaha calaamada u ah iyo taan khafdaha calaamada u ahayn qodobka saddexaad walfatxatu waa fatxo fatxadana labaa loo kala qaadi waxa fatxaha aynu odhanaynaa midi khafdu calaamadu yahay midina khafdo calaamad uma aha baynu odhani fatxadu markay khafdo calaamad u noqonayso waa laba jeeroo qura laba jeeroo qura weeyi ereygan ay ku jirtaa ismi mufrad oo hayru munsarifa markuu yahay ismi mufrada oo hayru munsarifa sida axmed oo kale bal axmed ba ku dara ama can ka horraysi can axmeda waad kordhigaysaa ha isku hoos dhiginoo can axmedi ha odhan war ismigani waa hayru munsarifoo marka la jerayo fatxaa lagu jeraa can axmeda axmed oo kale hadda can axmeda haddaan idhaahdo axmed ma ismiba ku idhaa imise daliil baad u haysaa isminimadiisa can axmeda axmed inuu ismi yahay imise daliil baad u haysaa can axmeda markaan idhaahdo laba daliil baynuu haynaa waa canta xarfuljarkee xagga hore martay iyo fatxada oo khafda ah kolka khafdaha baad odhanaysaa aaway khafduhu marka lagu yidhaana fatxaha weeyaan baad odhanaysaa ilaa in fatxuhu laba jeer buu khafda noqdaa ismi mufrad oo hayru munsarifa markuu ku jiro sida axmed oo kale iyo jamcu tagsiir hayru munsarifa markuu ku jiro sida masaajida haddaad tidhaahdo naxnu fii masaajida fii masaajida amaa mararnaa bimasaajida haddaan idhaa mararnaa bimasaajida badani ereygan masaajid ah way jeraysaa ama way khafdinaysaa calaamatljarka ama calaamatlkhafduhuna wuxuu noqonayaa fadxada ka dul muuqata marartu bimasaajida fadxada ka dul aya ayaa calaamatljar'a ama calaamatunasba'a ah baynu odhanayna marartu bimasaajida ilay waa jamcu tagsiir hayru munsarifa jamcu tagsiir aan tanwiinta qaadanin weeyaan ilayne culima fadxaduna waa labadaa jeer halkaa haddaba waxaad ogaateen khafduhu inuu saddex calaamo leeyahay saddexda calaamo waa fatxo iyo kasro iyo ya weeyi saddexdaa calaamadood buu asal ahaan khafduhu leeyahay waa kasraha iyo ya'da iyoiyo fatxada saddexdaasuu leeyahay cidda saddexdan calaamad ka dhigtayna waa kuufiyiinta ee maaha basriyiinta basriyiintu talow halkan siday u sharxayaan haddaad basri tahay ama aad doonayso sharaxa basriyiinta inaad ogaato waxaad odhanaysaa khafdaha saddex u qaybsama khafdaha calaamadiisa odhan maysid khafdaha lafdiisaa saddex u qaybsama oo waxaad odhanaysaa khafduu waa kasrada iyo ya-da iyo fatxa saddexdan laftoodaa khafdaa yaa khafdaa fatxa kasraha laftiisa ya-da laftiisa fatxaha laftiisa saddexdanaa khafda la odhanaya haddaad basri tahay haddaad kuufi tahayna khafdaha lama arkee waxa la arkaa calaamadihiisoo saddexdana saddexdanaa calaamad u noqonaya culima khafduhu saddex calaamuu qaatay mawaadicdiisuna imisay noqonaysaa ma koob iyo tobankiiba mise waa saddexdii ficil mise waa sideedii ismi sideedii ismi inuu sideedii ismi degayo waxaa daliilu ah kasrada imisaan siiyey markii dhaweyd kasrada imisaan siiyey saddex baan kasrada siiyey ya'dana imisaan siiyey saddex baan ya'dana siiyey fatxadana imisaan siiyey labaan siiyey isku geedeentaa waa imisa sideedaas ayuu khafdaha calaamooyinkiisa loo qaybiyaa fa ama alkasratu kasradii fa takuunu waxay noqon calaamatan calaamo ayay noqon lilkhafdi khafdaha ayay u noqon fii alaaati mawaadica saddex meelood dhexdooda ayay ugu noqon kasradu waa saddex boos waa fi lismi lmufrad almunsarif ismiga mufradka ee munsarifka ah eeg markii aynu rafcaha maraynay sheekhu ismiga mufradkaa muu kala qaaday munsarif iyo hayru munsarif muu kala qaaday ma kala qaad innagaa kala qaybinay jamcu tagsiirka muu kala qaaday may ma kala qaaday halka qasab bay ku tahay inuu kala qaybiyo waa sababtii aan ismiga mufradka aanan labada uga dhigaynay jamcu tagsiirkana aan labada uga dhigaynay isna uu mid mid uga dhigayay fa ama alkasratu kasradii fa takuunu waxay noqon calaamatan calaamo ayay noqon lilkhafdi khafdaha ayay u noqon fii alaaati mawaadica saddex meelood dhexdooday ugu noqon filismi ismigii dhexdiisay ugu noqon almufradi ee mufradka ahaa almunsarif ee munsarifka ahaa ee tanwiinta qaadanayey wa jamcu tagsiiri jamcu tagsiirka dhexdiisa ayay ugu noqon jamcu tagsiirkii almunsarifi munsarifka ahaa ee isna tanwiinta qaadanayey wa jamci lmu'anath asaalim jamac mu'anasu saalim dhexdiisa ayay ugu noqon jamicii jamaca mu'anasu saalim la odhan jiray ayay ugu noqon saddexdaba waa la kasrinaya haddaba maxaan idhaahdaa ismiga mufradka ee munsarifka ah waxaan odhanayaa marartu bimuxamedin marartu bimuxamedin maxaan idhaha jamcu tagsiirka munsarifka ana waxaad odhanaysaa saafartu maca rijaalin saafartu maca rijaalin maxaan odhanayaa jamaca mu'anasu saalim jamaca mu'anasu saalim waxaad odhanaysaa haadaa qalamu lbanaati haadaa qalamu lbanaati ereyga albanaati ihi waa jamac mu'anasu saalim waana majruur calaamatuljarkuna waa kasraha waa majruur oo calaamatuljarkii baa kasraha noqday halkaas su'aal baan iska weydiinayaa laakiin intaanan su'aashaa gaadhin bal hadda aan ku daro ya'duna inta boosay degayso wa ama alyaau ya'dii wa ama alyaau ya'dii fatakuunu waxay noqon calaamatan calaamo ayay ya'du noqon lilkhafdi khafdaha ayay u noqon fii alaaati mawaadica saddex meelood ayay ya'du calaamo khafdaha ugu noqon ya'duna saddex meelood bay calaamatulkhafda noqonaysaa wa ama alyaau ya'dii fatakuunu calaamatan calaamay noqon lilkhafdi khafdaha ayay u noqon fii alaaati mawaadica saddex meelood waa fi lasmaa'i alkhamsati asmaada asmaaulkhamsaha la yidhahyo shanta ah dhexdooda ayay ugu noqon wa fi taniyati waa min tacbiir lmasder wa iraadati ismi lmafcuul masder baa qoran laakiin waxaa ka saxsanaa wa fi taniyati wa fi lmusanna baa ka saxsanayd wa fi lmusanna in la yidhaha bay ahayd saxdu wa fi lmusanna ama wa fi taniyati taniyada dhexdeeda ayay yadu calaamo noqonaysaa khafduhu uu leeyahay waljamci iyo jamca dhexdiisa wartalow jamcani waa ayo culima jamcan yadu ay degaysaa waa ayo waa jamc hee jamcu lmudakar asaalim oo sheekhu muxuu u caddayn waayey jamcu lmudakar asaalim muxuu u odhan waayey waljamci qura ayuu ku daayey e muxuu u odhan waayey waljamci lmudakar asaalim wuxuu sheekhu waljamci ugu daayey jamcu tagsiirkii wuu soo sheegay miyuuna soo sheegin ka munsarifka uu soo sheegay hayru munsarifka maahe jamcii mu'anasu saalimna wuu soo sheegay yaa isku soo hadhay markaa jamac mudakaru saalim iyo jamcu tagsiir hayru munsarifa hayru munsarifka xaggan dambuu ka sheegi doonaa isagana inaga reeb jamac mudakaru saalim baa halkaa looga jeedaa haddaba an saddexdaa yaadu degaysa kuu tusaaleeyo haddaan asmaaulkhamsihii doonayno waxaad odhanaysaa akhadtu lqalama min akhiika akhadtu lqalama min akhiika qalinka waxaan ka qaatay walaalkaa akhadtu waxaan ka qaatay alqalama qalinka min akhiika walaalkaa akhiika waa ismi asmaau lkhamsa ah waana majruur ama makfuud calaamatulkhafdaha ama calaamatuuljarkuna waa yada kaafka ka horaysa min akhiika yada kaafka ka horaysa weeyi wa fi taniyati taniyada dhexdeedana yaadu du way degaysaayoo calaamo ayay noqon tasniyada ama musanaha an tusaaleeyo musanihii waxaad odhanaysaa maalan waxaad odhanaysaa filxaqiibatayni qalamun ama aqlaamun filxaqiibatayni aqlaamun labada shandadood waxa ku jira qalimo filxaqiibatayni aqlaamun ama fi saxayxayni axaadiiu kaiiratun fi saxiixayni axaadiiu kaiiratun saxiixaynka markaan doonayno fi saxiixayni markaan idhaahdo ereygan saxiixayn ah waa musanne waana majruur calaamatljarkuna muxuu noqonayaa fi saxiixayni markaan leeyahay fi saxiixayni axaadiiu kaiira calaamatljarku waa yadaa ilan waa batayni aqlaamun dheh alxaqiibatayni calaamatljarkeeguna waa yada jamaca mudakaru saaliman soo qaadano radia allaahu can almu'miniin ilaahay baa ka raalli noqday dadka mu'miniinta ah radia allaahu can almu'miniin dadka mu'miniinta ah iimaanku ilan qalbiga ayuu degaaye ee qalbiga ilaahay uga hoggaansan subxaanahu wa tacaala xubnuhuna ay u rumaynayaan ilaahay baa kuwa raalli ka ah waa dadka daacadda ah ee carabka aan islaamka ka ahayn radia allaahu can almu'miniin almu'miniin bal ka warran almu'miniin almuminiin waa jamac mudakaru saalim waana majruur calaamatljarkuna waa maxay radia allaahu can almu'miniin markaynu nidhaa calaamatljarki mee waa ya'da saddexdaa jeer ayay ya'du calaamatljar noqon ama ya'du calaamatulkhafda ay noqon waa marka ay ku jirto sidaan soo sheegnay asmaa'ulkhamsaha iyo marka ay ku jirto musannaha iyo maark marka ay ku jirto jamac mudakaru saalim saddexdaa jeer bay yadu khafda calaamad u noqonaysaa waxaan saddexdaa yadu khafda khafda u noqon calaamo wa ama alfatxatu fatxadii miya fatxada bal hadda u kaala iyadana wa ama alfatxatu fatxadii fatakuunu waxay noqon calaamatan calaamo lilkhafdi khafdaha ayay u noqon fil ismi ladii ismiga laa yansarifu aan tanwiinta qaadanaynin ismiga aan tanwiinta qaadanin marka la jerayo fadxaa lagu jeraa ismiga aan tanwiinta qaadanin marka la jerayo maxaa lagu jerayaa fatxaa lagu jerayaa ismigu markuuna tanwiin qaadanaynin fatxaha lagu jera baynu odhanaynaa haddaba culima waxaan isweydiinaynaa halkana ismiga aan tanwiinta qaadanin baynu nidhi ismiga aan tanwiinta qaadanin waxaa lagu jerayaa baynu nidhi sidaad arkaysid fadxo waa ayo ismiga aan tanwiinta qaadanin waa laba ismi mufrada oo hayru munsarif oon tanwiin qaadan sida axmed oo kale iyo jamcu tagsiir hayru munsarif oo sida masaajid iyo shawaaric iyo madaaris iyo macaahid oon tanwiin qaadan labadaa weeyaan waa ismi mufradoo hayru munsarifa iyo jamcu tagsiir hayru munsarifa labadaasaa hadda halkan isla soo gelaya waayo isagu mufradnimona kuma qaydin jamacnimona kuma qaydin wuxuu idhi un ismi ismiga alladii ismiga laa yansarif aan tanwiinta qaadanayn jamcu tagsiirku muuna ismi aan tanwiin qaadanahayn masaajidda markaan idhaa waa ismi bilaa tanwiina mufradka axmedihi miyuuna ismi aan tanwiin qaadanahayn labadiiba magacanay isla soo hoosgelayaan hadda filismi aladii laa yansarif markuu ina yidhi culima halkaa waxaan kaga baxnay khafdaha iyo calaamooyinkeegii haddaba bal waxaad la soo baxdaa ismiga asmaaulkhamsaha a la soo bax asmaaulkhamsuhu sow abuuka oo kale ma aha tusaale ahaan abuuka maxaa lagu rainayey markii la rainayey wow baa lagu rainay maxaa lagu nasbinayey alif baa lagu nasbinay maxaa lagu jerayey ya baa lagu jiray haddaba abuuka iyo abaaka iyo abiika waa inaad kala garataa saddexdaa jeer abuuka markaa le markay wax samaynayo aabbuu marfuuc markuu yahay wey abuuka abaaka markaan leeyahayna waa marka aabbaha wax lagu samaynayo abiika markaan leeyahayna waa marka aabaha xaraf jaar oo kale ama mudaaf oo kale uu ka horeeyo ama uu ku cadfan yahay uu taabicu yahay wax majruura abiika eeg abuuka abaaka abiika hamoodin inaad saa doonta ugu dhawaaqaysid kolba jumladaa ku xadidaysa jumlada aad ku hadlayso ayaa mar abuuka oo qura saxa ku odhanaysa marna abaaka oo qura saxa bay ku odhan doontaa marna abiika oo qura ayaa saxa bay ku odhan doontaa kolka waa inaan jumlada ilaalinaa oo akuuka akhaaka akhiika markaad leedahay aad iska ilaalisa cumar binu khadaab radia allaahu canhu ayay niman walaala ah oo dhaxal isku haysta iskula yimaadeen eeg niman walaala ah oo dhaxal isku haysta ayaa iskula yimid markaasuu markuu hadlayay gartiisa markuu sheegayay buu yidhi wasaba akhiina calaa mali abuna markaasuu cumar intuu aad iyo aad u cadhooday ayuu yidhi war hantida aad doonayseed naftaada ka maqan waxa aqoontaada iyo carabkaaga ka dayacan ayaa ka xun buu yidhi wasaba akhiina calaa maali walaalka walaalkayuunbaa ku soo booday buu yidhi aabbahayo maalku nooga dhintay war wasaba waa boodadii wuu ku soo booday wey wasaba akhiina iminka akhani sow bootinta ma samaynayo akhiina ma loogu dhawaaqi karaa wasaba akhiina ma la odhan karaa waa khada faadixa maxaa la odhanayaa wasaba akhuunaa in la yidhahda oo la rafciyo calaa maali abuunaa buu yidhi abuunaa maalku waa mudaaf aabbahana waa mudaafun ilayh mudaafun ilayhga maxaa lagu yaqaanay majruur inuu ahaado weligiisa uma aha maxaa loogu dhawaaqi calaa maali abuunaa miya may waa khalad iyaduna waa inaan maxay idhaahdaa calaa maali abiina inaan idhaahdo wey calaa maali abiina kolkaa khada ah dee waxaad dareemi karaysaa aqoon la'aantu waa khatar inteeda la eg waxay odhan jireen iqbaal alkalbu fii fiihi kelmadda ah aygu afka ha kaga kaajo eeg qofku haddii uuna runtii culuumul aalaha aqoonu lahayn waxa uu ku hadlayo waa kaadi ay oo kalea lagu metelay marar badan baa lagu metelay waxbuu is odhanayaa dhe wixiibuu dhinac kale ugu dhufanaya wax alla wuxuu yahay lama garanaya markaa khafdihii culimo waraaqihii halkii bage ma soo qaadateen shalay toole balin yar haddaynoo kala saara ilan bejku wuxuu inaga saacidayaa cashirkan maanta aan hayne maxaynu nidhi maalan asmaa'ulkhamsaha maxaynu nidhi maxaa lagu rafciyaa baynu nidhi asmaa'ulkhamsaha wow baa lagu rafciyaa maxaana lagu nasbiyaa alif baa lagu nasbiyaa maxaana lagu jeraa ya baa lagu jeraa eeg sideedii ismiba halkaama ku haysiin sideedii ismi daahir sideedii ismi daahir mid kasta saddex fallaadhood buu leeyahay u fiirso saddex fallaadhood ayuu leeyahay ismi ismikaad soo qaadata yaa u horeeya mufrad munsarifa u horeeya maxaa u horeeya mufrad munsarifa u horeeya saan filayo rafcihiisu waa maxay waa damma nasbihiisuna waa maxay maxaa u horeeya sax asmaaulkhamsi haddaan u horraysiinno kan aynu wadno asmaaulkhamsaa calaamatu rafcihiisu waa maxay waaw calaamatu nasbihiisuna waa maxay alif calaamatuuljarkiisuna waa maxay ya weeyi yaa ku soo xiga almuhana muhanaha bal hadda eega saddexda fallaarood ee ka tagta eeg ereygu saddex icraaboodunbuu leeyahay ismi markuu yahay maxaa lagu rafciyaa musanaha ayaynu soo nidhi alif maxaana lagu nasbiyaa ya maxaana lagu jaraa ama lagu khafdiyaa isla ya baa lagu jaraa waayahay yahay waraaqdaa u fiirsada saddexda ficil unbaa ka maqan saddexda ficil mudaaric unbaa ka maqane koob iyo tobankii sideedii ismi oo mid kastiba saddexdii icraabooda afar iyo labaatan mas'ale ayaan ku soo ururinay oo icraabku halka uu u dhintay ah intaa yare waraaqda ku qoran inaad xiftiduunbaa lagaa rabaa saddexdaa qodob ee erey kastiba uu leeyahay si fudud waa inaad dusha uga keeni kartaa bal hadda jazmahana ila eg weliljasmi jazmaha ayuu u sugnaaday calaamataani laba calaamadood jasmuhu imise calaamo ayuu leeyahay jazmuhu laba calaamadood ayuu jazmuhu leeyahay jazma markaynu rabno waa laba calaamadood buu yeelanayaa weliljasmi jasmaha ayuu u sugnaaday calaamataani laba calaamadood jazmuhu laba calaamo ayuu leeyahay culimo assukuunu waa sukuun iyo walxadfu iyo xadaf xadafkaasaa laba loo qaybiyaa waxaa la yidhaha xadfu nuun iyo xadfu xarfulcilaa laga dhiga xadafka maxaa laga dhigaa xadfu nuun iyo xadfu xarfulcila sukuunka laftiisaaba xadafa sukuunka laftiisa ma arkaysaa luqadda sukuun horta maxaa la yidhaha ma huwa sukuun asalba sukuun maxaa la yidhaha assukuun huwa xadfu lxaraka waa xaraka la xadfay baa sukuun la yidhahdaa sukuunka laftiisu waa xadaf oo xaraka waxaa la yidhahdaa haddaba jasmuhu waa xadafuun baad haddaad doonto odhan kartaa xadafkaasi ama ha ahaada xadfulxarako xaraka la xadfayo ama ha ahaado xadfunuun ama ha ahaado xadfu xarfulcille saddexduba xadafunbay isla yihiin sukuunku waa xadfulxaraka yadribu saw yadribu ba'daa maxaa ka dul yadribu damo saw okay yadribu iminka badaa damaa ka dul muuqata lam haddaan ka horraysiiyo damadii unbaa la tuurayaa maxaan ugu dhawaaqi lam yadrib lam yadrib macneeg waxa weeye eeg sukuunku waxa weeye damadii baa la xadfay laakiin marka damada la xadfay wax kaloo la keenay ma jiro oo reebniin maan la keenin waa reebniinku muna ziro ahayn horta reebniinku suu u qormaa ziro zirona meel maran miyayna ahayn war xarakadii unbaa meesha laga madhnaysiiyey hadii ereyga xarakadiisa la tuuro reebniin unbaa usoo hadha reebniinkuna waa wax iska sii joogo asalo iskaga jooga weeyaan hada huwa sukuun weliljasmi jasmihii ayuu u sugnaaday calaamataani laba calaamadood jasmuhu laba calaamo ayuu leeyahay asukuunu waa sukuunka koobaad walxadfu waa xadafka labaadna waa sukuun iyo xadaf labada ayuu yeelanayaa fa ama sukuunu sukuunkii sukuunku saxiixulaakhir buu degi doonaa xadfu xarfulcilana muctalkuu degi doonaa xadfu nuunkuna amhilatulkhamsaha ama afcaalulkhamsaha ayuu degi doonaa sidaasaa loo kala yeelanayaa faama sukuunu sukuunkii fa yakuunu wuxuu noqon calaamatan calaamo ayuu noqon liljasmi jasmaha ayuu u noqon filficli ficilkiibuu ugu noqon almudaarici mudaarica ahaa asaxiixil aakhiri ee xagga dambe saxiixa ka ahaa goormaa sukuun la sukuuninay ficilka waa markuu mudaaric yahay maadi iyo waxa iga hadhay amar hadana haddana saxiixulaakhir yahay waxa iga hadhay markaana muctalkii amilatulkhamse yuuna noqonintii wuu iska daayey oo uu ka kaaftoomay lam yatasil biaakhirihi shayun bay ahayd wa ama alxadfu xadafkii fa yakuunu calaamatan calaamuu noqon liljasmi jasmaha ayuu u noqon fii mawdicayni laba meelood ayuuna ugu noqon fi lficli mudaarici ficil mudaaric dhexdii buu ugu noqon almuctal lilaakhiri oo xagga dambe ka buka muctalulaakhirka maxaa lagu samaynayaa xadfu xarfulcille oo maxaan idhaahdaa yadcuu hadduu yuhu wow ku buko wowgaa la jariyo xarafka wowga ka horeeya ayaa damba qaadanaya yadcuu ballam ka horraysii maxaan odhan lam yadcu baan odhan lam yadu lam yadcu kolkaa maxaan ku daayay lam yadu markaan leeyahay maxaan ku daayay lam yadcu caynkiioo godan godaalkaasi wuxuu tilmaamayaa meesha inuu wow ka maqan yahay haddii maalan uu alif ku bukay uu yardaa yahayna yardaa yardaa hadduu yahayna maxaan odhanayaa eeg alifkiibaan jari fatxan laakiin reebi markaan wowga jaro waa inaan dama reeba markaan alifka jarona waa inaan fatxa reebaa markaan ya jarana waa inaan kasro reeba yardaa bal haddaba lam ka horraysii maxaan odhanayaa lam yarda lam yarda markaa waxaa lagu jasmiyey xadfu xarfulcila wahiy alif walfadxatu qablaha daalatun calayha maxaan odhanayaa yatii hadduu yahay yatii uu ya ku dhammaanayo yatii lam markaan ka horraysiiyo xadfu xarfulcillo ayaan ku jasminayo yadii baan xadfi maxaan odhanayaa yatii lam yati ayaan odhan lam yati lam yati ta kasrisan baan ku daynayaa xadfu xarfulcilla weeye waxaynu ognahay culima markaa in yar baa la arkay jaasimkoo meesha yaalla oo xarfu cillaha layska daynayo ha iska jooge nin gabayaa ah ayaa gabay tiri oo wuxuu yidhi alam yaatiika walanbaa'u tanmi bimaa laaqat labuunu bani ziyaadin gabayaaga gabaygaa tirinaya bal hadda u fiirsada alam yaatiika walanbaau taanmi bima laaqaad labuunu bani ziyaadin mufaacalatuun mufaacalatuun facuulun mufaacalatuun mufaacalatuun facuulun gabayga alam yaatiika walanbaau tanmi nin baa geelin rumaan laga qaaday ninka maxaa laga qaaday gabayga tirinaya geel dhalay baa laga qaaday markaasuu isagoo gurmad raadinaya iyo ciidan geela soo dhiciya ayuu niman iska fadhiya ku soo baxay oo si aayara iskaga sheekaysanaya gabay buu tiriyo wuxuu idhi alam yaatiika war miyuuna ku soo gaadhin wal anbaa'u tanmi wararku way soo tarayaane aniga laftarkayga xaqiiqadu iga maqan tahay buu leeyahay markaa alam yaatiika miyuuna ku soo gaadhin wal anbaa'u tanmi wararku way soo tarayaane bimaa laaqat labunu bani ziyad wargeelii ina beni ziyaad ee irmaanaa wixii ay la kulmeen miyaynu ku soo gaadhin in la dhacay oo xoog lagaga qaatay miyaadan ogan geelii irmaanaa muxutalow geela uu odhan waayo geelii irmaanaa u yidhi dareenka qofku kicinaya qofkan aayarka iska fadhiya ayuu dareenkiisa kicinayaayo waxa weeye shayga irmaan iyo isha aad ku nooshahay cidda kuugu yimaada dee waxaagii welibana u garanaya inuu yahay dee waa cid soo badheedhay weeyaan bima laaqat labunu bani ziyaad naftaaduu ku socdaa weeyaan markaa ah. geelii irmaanaayo qura ayuu soo qaatay geelii baa la dhacay xataa ma odhan way isdhaamaan geelii baa la dhacayo geelii irmaanaa baa la dhacay way isdhaamaan kolka geelii irmaanaayo ina bani ziyaad waxa ku dhacay gabaygaa ardayay haddaad istidhaahdeen taxliiliya ba'daa bima ku jirtaa waa zaa'ide ogaada maadaasaa faacilehe ha ku dawakina oo oh, alam yaatiika walanbaau tanmi bimaa laaqat labunu bani ziyaadin eh, faacilkeegu waa maada bada zaaida haddaba alamlam waa xarafkii wax jasminayay sidee loogu dhawaaqi lahaa saxda marka la doonayo alam yaatiika buu yidhi ninka gabayga tirinaya maxaa loogu dhawaaqi lahaa culimo maxaa loogu dhawaaqi lahaa alam yatika baa laodhan lahaa halkuu alam yatika ka odhan lahaa ayuu ka yidhi maxay alam yatika buu ka yidhi alam yatika ayuu ka yidhi way dhacdaa runtii culimada in badan bay ku dhacdaa waxaan xasuustaa xataa imaam shaatiri sheekhan toddobada qira wax ka qoray kitaabkiisan caqiilatu atraab alqasaa'id la rasmiga markuu ka waramay isaga laftiisay ku dhacday oo haddaad caqiilada haysin ama macallimiintu ay hayaan waxaa caqiilada ku qoran waman waxaa ku qoran markuu gabayga tiri waclam biana kitaab allahi khusa bima jaha albariyatu can ityaanihi duara markuu gabayga soo waday xagga dambe wuxuu keeni doonaa isagoo odhanaya caynuhu lam tara lam taraa caynuhu caynan walaa asaran eeg taraadii inuu maxay yidhaahday ahayd halkuu lam tara ka odhan lahaa uu ra'da kaga dayn lahaa shaadibigu muxuu yidhi markuu gabayga tirinayey lam taraa caynuhu caynan walaa aharaa buu leeyahay kolka lam taraa waa sida gabaygan oo kale waa naadir culimo waa laga mashhuursan yahay waana laga saxsan yahay gabayga ayaa sababay inaad tidhaa mooyaane iska xadaf wowga ka ku buka xadaf yada ka ku bukana xada alifka ka ku bukana xada xadfu xarfulcilan muctalka isku ognahay wa ama alxadfu xadafkii fa yakuunu calaamatan calaamuu noqon liljasmi jasmo ayuu u noqon fii mawdicayni laba meelood buu ugu noqon fi lficli mudaarici ficilka mudaaric dhexdiisuu ugu noqon ficilkii mudaaricee almuctali laakhir xagga dambe ka bukay wa fi lafcaali lkhamsa iyo afcaasha afcaalulkhamsaha la yidhaa allatii taasoo rafcuhaa rafcaheegu bihabaati nuuni nuun sugan uu ku sugnaan jiray afcaalulkhamsihii nuunka sugan lagu rafcin jiray marka la jasminayo maxaa lagu jasmini xadfu nuun haddaba takuluuna ballam ka horraysii takuluuna lam takuluu takulaanina lam ka horraysii lam takulaa takuliina lam ka horraysii lam takulii wahaakada sidaas ayaynu u qaadanayna culima halkaa waxaa inoogu dhammaaday casharkii icraabta ahaabaa halkaa inoogu dhammaaday laakiin waxaad ogaataa in yar bal waxaad ila ogaataa hadda rafcuhu imise calaamuu lahaa culim afar nasbuhuna imise calaamuu lahaa shan iskugu kaygee waa imisa sagaal khafduu imise calaamuu lahaa saddex buu lahaa khafduhuna iskuu kaygee waa imisa labiyo toban jasmuhu imisu leeyahay labaynu nidhe saddex ka dhigo ilin xadafka inu xadfu xarfulceliya xadfununu kala saarnaye calaamaadka icraabka waa imise horta sidoodaba haddii calaamaatul shan iyo toban weeyaan shan iyo tobanka haddaan marka hore ku odhan lahaa calaamaatulicraabku waa shan iyo toban haddaan ku odhan lahaa waxaad odhan laha war shan iyo tobanku badana laakiin hadda inaad haysaan u malaynaya waar xifdisnayn hadda shan iyo tobanka rafca waa imisa afar nasbana waa imisa shan khafda waa imisa saddex jasmana waa imisa shan iyo tobankaasa horta calaamaatulicraab laysku yidhaahdaa shayga mucrabka almucrab mucrab waa la icraabe ka la icraabo maxaynu isku ogeyn ismi daahira iyo iyo ficil mudaaric mucrabku imisu ahaa labuu ahaa mucrabku sow laba ma ahayn iisii badiyo imisuu mucrabkuna noqday koob iyo toban ayaa sidaynu ognahay saddex icraabood loo qaybini mucrabku waa koob iyo toban calaamaatulicraabkuna waa shan iyo toban ma icraabta guudna afar bay ahay sidaa waa loo sharxaa oo ardayga sidaa waa loogu sharxaa calaamaatulicraab shan iyo tobana iyo mucrab koob iyo tobana iyo icraab afara intaa isku geyso oo cashirka icraabta waxaa laga baranayaa waa intaa intaa isku geyso icraabku si guud afar buu ahaa calaamaatulicraabkuna shan iyo toban buu noqday mucrabkuna koob iyo toban buu noqday bal intaa isku gee imisuu noqday soddon iyo saddex iyo soddon saw ma aha noqday shan iyo toban marka loo geeyo shan iyo toban marka loo geeyo afarta icraabka imisuu noqday sagaal iyo toban waxaynu usii geynaynaa imis maxay koob iyo tobankii usii gee soddon buu noqday waxaa jira culimo dariiq kale oo sidaasi ka duwan oo loo sharxo oo saddex iyo soddona waxa weeye horta waxaa la icraabee mucrabkiisa koob ma aha koob iyo tobanku imise bay leeyihiin koob iyo tobanku imise bay leeyihiin eeg ismigu imise icraabood buu qaadan jiray saddex ismigu saddex icraabood buu qaadan jiray rafcaha iyo nasbaha iyo khafdaha ficilkuna imisuu qaadan jiray saddexuunbuu qaadan jiray rafco iyo nasbo waa la wada lahaayo jasmuunba halkii khaftaha ugu bedelmayey haddaba koob iyo tobanka maan lagu dhufanaynin koob iyo tobanka imisaa lagu dhufani eh, dee mid kasta oo koob iyo tobanka ka midi ah, saddexi ciraabood buu baahan yahay haddaan asmaa'ulkhamsaha soo qaato oo abuuka ah saddexi ciraabood buu ubahan yahy isagoo marfuuca waa abuuka isagoo mansuubana waa abaaka isagoo majruurana waa abiika miyuuna saddex icraabood u baahnayn koob iyo tobanka un saddexda icraabood ku dhufo saddex iyo soddon ardayga waxa wanaagsan baa la dariiqa saddex iyo soddonkaa inuu maro fahankiisay u fiican tahay saddex iyo soddonka inaad dariiqa saddex iyo soddonka ah inaad tidhaa war koob iyo tobankii mucrab saddexda icraabood igu dhufo oo mid kastiba saddexdii icraabood buu u baahan yahay saddex iyo soddonkaa ah weeyaan cashirkeennan khulaasadiisii culimo in yar halkaa aynu isyar wareerinno wareerintu waxa weeye macnaheega ma taqaanaa su'aale hadda aadan isweydiinaynin ayaan kugu kordhinayaa inaad isweydiiso rafcuhu imise calaamuu lahaa afar sow maaha alif baa ku jiray sow maaha nasbuhuna imisuu calaamuu shan alif baa ku jiray sow haye war alifku sow kan marna ku jira rafcaha calaamooyinkiisii marna ku jira nasbaha calaamooyinkiisii kan maxaa laga yeelaya anuu waxaanu haystay alifku haddii la yidhi rafcu calaamaduu yahay dee inuu rafcuun calaamo u noqonayo sawka nasbihiina galay waa layna waale ma war laguma waalina booska eeg booska laguma wareerinin lagumana waalina booskaa kala duwan alifku markuu calaamatu rafco yahay halku degayay musanaha waraaqaheenna eeg haddaad doonto waraaqaad si fudud uga arki doontahay alifku markuu calaamatu rafco yahay waa musanaha alifku markuu calaamatu nasbe yahayna waa halkee asmaa'ul khamsaha makaankaa kala duwan booska ayaa kala duwan hadaba alif haddaad aragto musane ku jira waa maxay uun waa calaamatu rafco uun alif asmaaulkhamse ku jira haddaad aragtana waa maxay uun wa calaamatu nasbaun alifku iskuma khaldamaya markaa mayla socotaa bal hadda yada u kaalaya yada halkan war ka soo kordhaya yada eeg calaamaadkii shanta ahaayee nasbuhu uu lahaa saw kuma jirin arculima yaman ku jirtay haddaba calaamaadkii khafdahee saddexda ahaana maxaa ku jiray calaamadahaana alaamaadka calaamaadka saddexda ah ee khafduhu leeyahay ya baa ku jirtay calaamaadka shanta ah ee nasbuhu leeyahayna ya baa ku jirtay haddaba ya'du inay nasbo tahay iyo inay khafdo tahay maxaan ku kala gartaa iyadana mabooskaa kala duwan baynu nidhaa ardayay mabooskaa kala duwan baan nidhaa maya bal u fiirsada hadda yada eeg yada nasbuhu halkay degaysay jamac mudakaru saalim iyo iyo musane sow labadaa ma aha ya-da khafduhuna imisay degaysay labadaa iyo asmaaulkhamse labadaa iyo asmaaulkhamse haddaba ya-da asmaaulkhamsaha unba cad haddaad aragto asmaaulkhamse ya ku jirta inay khafdo tahay way iska caddahay laakiin haddaad aragto ya musane ku jirta ama jamac mudakarusaalim ku jirta dee nasbihii musanahan iyo jamcan mudakarusaalim calaamatnasbuhu ya buu ahaa sidoo kalena calaamatuljrku ya buu ahaa yadan midkeen ka dhiga waxaa la eegayaa caamilka ka horeeya haddii musannaha iyo jamaca mudakarusaanimiye markay qaataan xaraf jaar uu ka hor maro ama mudaaf uu ka hormaro yadaasi waa jar labadaa waxaan ahayn hadday ka hor hormaraanna yadaasi waa nasbo maxaan ku idhi yada musannaha iyo iyo iyo jamaca mudakarusalim sow marka la nasbinayo yabaa lagu nasbiyaa maynaan odhan sow marka la jerayana yabaa lagu jeraa maynaan odhan isla labadan uun maxaan ku kala garanaa haddaba nasbooga iyo jerkooga labadan waa jamaca mudakarusaalim iyo muanaha ya markaad ku aragto calaamatu nasbana way noqon karaysaa calaamatuuljarna way noqon karaysaa maxaan ku kala gartaa waxaad ku kala garanaysaa markay jerka tahay waxaa ka horaynaya ama xaraf jaar ama mudaaf ama labadaasay taabicu noqon laakiin waxaan intaa ahayn ya-da aad aragtaa nasbuunbaad ka dhigi culimo welibana aynu ku yaro soconno fatxaha balu kaalay fatxaha fatxuhu sow calaamatu nasba ma ahayn imise meelood buu fadxuhu degayey imise meelood buu fadxuhu degayey lix meelood buu degayey miyuuna calaamatuuljarkana ku jirin calaamatuuljarkana imise meelood buu degayaa laba isla labadaa uu jarka ku leeyahay nasbaha lixdiisii way ku jireen ismi mufradoo hayru munsarifa haddii nasbi lagu yidhaha fadxaad ku nasbin haddii jer lagu yidhahna fadxaad ku jeri jamcu tagsiir hayru munsarif haddii nasbi la yidhaha fadxaad ku nasbin haddii jer la yidhahna fadxaad ku jeri war maxaan haddaba fadxadan ku kala gartaa tii nasbaha iyo tii jerka midkay tahay labadii hadda aan kuu sheegayuunu fiirso hadduu xaraf jaar ismigan mufradkiiyo jamcu tagsiirka ka horreeyo ama mudaafba uu ka horreeyo ama ay taabicu noqdaan waa jer waxaan saddexdaa suuro ahayn ama labadaa suuro aan ahaynna waa nasbo war culima mayla socod si fiican mayla socotiin horta kasrada balu kaalay kasrada bal hadda u yarkaalay kasrada calaamatu nasbaha kasra ma ku jirtay halkay degi jirtay jamc maanusaalim khafdahana ma ku jirtay imisay kasradu degaysay saddex meelood jamc muanusaalim baa ka mid ahaa haddaba jamc mu'anasu saalim waa albanaati iyo asamaawaatiye nasbahoogana waxaa degi ayo nasbahoogana kasraa degi jarkoogana sidoo kale kasrun baa degi waxaa lagu kala garanayaa markuu kasruu khafda yahay xaraf jaar ama mudaaf baa ka horaynaya marka kalena kama horaynayo war culima idinku soo qayba oo insha allahu tacaala cashirkeenna berriya aynu iskula nimaadno idinkoo dhakada kacay cashirka aynu berri dhiganaynaana waa imtixaane ogaada anuu inama imtixaanayo kitaabka ayna imtixaanaya kitaabkeennana imtixaan berri inaga qaad cashirkan fasalkan almucrabaatu qismaani la yidhaha soo fasalkaasi maaha cashirba eeg inaad kitaabka fahantid baa wanaagsan fasalkani cashir ma aha waa imtixaan loogu talagalay ardayga inuu cashirkan hore fahmay iyo inuuna fahmin lagu qiimaynayo wey waa imtixaan kitaabku inaga qaadayo waxaa jira waa qawaacidkii guud baa xagga dambe la mariyey kitaabka inaad fahantiyo in kale culimadu mutaqadimiinta iyo mutaakhiriinta ayaa isqabsaday culimadii hore iyo culimmadii dambe oo gaar ahaan asxaabulfalsafada u badan baa isqabsatay ragga falaasifadii asxaabulfalsafe la yidhah ayaa isqabtay waxay idhahdeen caqliga aadamaha yaa u habboon in warka marka loo sheegayo marka hore loo tafsiiliyo xagga dambena loo ijmaaliyo isagoo duuduuban lagu sheego iyo in marka hore la duuduubo marka dambena la tafsiiliyo ma marka hore la duuduubaa oo marka dambea la tafsiiliyaa mise marka horaa la tafsiiliyaayoo la kala qaadqaadaa oo marka dambaa la duuduuba yaa caqliga aadamaha masaladu waxay ku salaysan tahay aadamaha yaa u habboon markaad wax sharxaysa yaa ku habboon mutaqadimiintu waxay qaateen marka hore cashir faahfaahsan ha la siiyo marka dambena qaaciidooyin guud xagga dambe ha la marsado mutaakhiriintuna waxay qaateen cagsiga taa cagsigeed oo waxay yidhahdeen marka hore waxa la qawaacidka guud xagga hore ha la mariyo xagga dambana ha laga faahfaahiyo qoladan b b c-duna way dawakeenoo way kala garan waayeen inlayn eeg falsafadu cashirka way gashaa shaqada way gashaa meel ayna gelin ma jirto falsafo marka laga sheegayo hamoodin falsafadu waxay tahay cashirka qaabkaad u dhigaysa way gelaysaa se qaabkaad u shaqaysanaysa qaabka muuqaalkaagan way gelaysaa falsafadu wax kale ma aha kolkaa qoladan b b c way kala garan waayeen sidaa darteed waxay yidhaahdeen marka hore warka madaxdiisii waa qaacidadii guud ee dee mutaqadimiinta ma markay ka sii baxayaanna maxay yidhaahdeen warka qodobada ugu doorka roon eeg waa labadii qodob ee mutaqadimiinta iyo mutaakhiriinta ay kala rajixi kari waayeen dad bay wax u sheegayaan dadkan yaa ku haboon qaabka wax loogu sheego ma marka hore hadalkoo duuduuban la qadimaa xagga dambena waa laga tafsiiliyaa mise marka hore ayaa hadalka la tafsiiliya xagga dambea laga duuduuba way kala garan waayeen insha allah halkaa ha inoogu joogo cashirkeennu wallahu subxaanahu wa tacala alaa waclam